رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii tawxiidka baabu qowli اllahi tacaala baabu qowli اllahi tacaala inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa waxaan qaadanaynaa baabka lagu magacaaba inaka laa tahdi innaka adiga rasuulkii ilaahayow laa tahdii ma hanuunin kartid man axbabta qofka aada jeceshahay qofka aad jeclaata ama aad jeceshahay rasuulkii ilaahayow kii hanuunin kara adiga markaa ma tihid innaka adiga laa tahdii ma hanuunin kartid man axbabta qofkaad jeceshahay walaakinse allaahu ilaahay baa yahdii hanuuniya man yashaau qofka uu doono wa huwa ilaahayna aclamu waayo midka ku cilmi badan bilmuhtadiina kuwa markaa hanuunsan ilaahay kuwa hanuunsan asagaa u cilmi badan subxaanahu wa tacaala aayaddaa ayuu baab u yahay iyo wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugnaa can ibni lmusayibi ibnulmusayib ninka lagu magacaabo can abiihi aabbihii wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi lamaa goortii xadarad ay ku soo xaadirtay abaa aalibin abaa aalib magacaaba alwafaatu dirida abaa aalib waa taqaaniino waa ninkii nebi lahaa waa ninkii garab isagay waa ninkii gaalada aad iyo aad ay uga baqi jireen sababtiisa ninkaasaa geeri ku soo xaadirtay waxaa meesha yaala fiiriya lamaa xadarat abaa aalibin alwafaatu jaa'ahu rasuul ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa u yimid sala allahu calayhi wasalam wa cindahu waxaa agtiisa ahaaday abaa aalibna cabdullaahi bnu ubay cabdullaahi cabdullaahi bnu abi umaya iyo wa jahlin abuu jahl ninka lagu magacaabo iyo cabdullaahi ibnu abi umaya abi aalib bay ag taagnaayeen agtiisay ahaayeen faqaala wuxuu ku yidhi lahu asaga nebiga ayaa abaa aalib wuxuu ku yidhi yaa cammi adeer adeerow qul laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah dheh laa ilaaha ila allah dheh adeer kelimatan waa kelimad oo uxaaju laka aan kaaga xujaytamo bihaa ayada cinda allaahi ilaahay agtiisa kelimad xujo ii noqota oo aan bal ilaahay agtiisa dhaho adeerkii markuu dhimanayay laa ilaaha ila allah ayuu dhahay xujo ii noqota ilaahay agtiisa adeerow ii dheh fa faqaalaa labadii nin waxay dhaheen lahu abi taalib waxay u dhaheen atarbabu ma ka iilanaysaa ma nacaysaa can millati cabdilmualib cabdilmualib diintiisa ma cabdilmutalib milladiisa iyo diintiisaad maanta ka aanafoonaysaa abaa aalibow ma haddaad leedahay laa ilaaha ila allah hadhihin miladii awoowayaasha ku taagnow fa acaada wuu ku celiyey kelimadii calayhi abi aalib korkiisa annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam fa ayaguna way ku celiyeen ayagiina waa ku celiyeenoo waxay dhaheen atargabu can millati cabdiilmutalib fa kaana aakhiru maa qaal wixii ugu dambeeyey ee uu yidrina waxay noqotay huwa calaa millati cabdiilmutalib asagu wuxuu ku taagan yahay diintii cabdiilmutalib huwa meesha uu ka leeyahay waa ana ana calaa eh, millati cabdiilmutalib sidaa darteed ana marka aad dhahdo waxaa laga yaabaa in adiga ay kugu soo noqoto adi camal ay noqoto asagoo diidaya ee raawiga inuu ana calaa millati cabdiilmuطalib uu yidhaahdo ayuu yidhi huwa calaa millati cabdiilmuطalib waada waa uu diiday ninka lagu magacaabo ninka lagu magacaabo abaa aalib an yaquula inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah kelimadii towxiidka inuu ku hadlo ee uu ku dhawaaqana waa uu diiday faqaala nabiyu nebigu nebi naxariis badan buu ahaa nebi ilaahay raxmad u dooray buu ahaa nebi caalamka oo dhan naxariis u ah ayuu ahaa dadku inay hanuunaan jannana ay galaan buu ku dadaali jiray rasuulku intaa kadib wuxuu dhahay la astakfiranna laka adeero waa kuu dembi dhaaf weydiin doonaa maa lam unha canka haddaan laga kaa reebin hadduusan ilaahay iga celinin ee uusan idhihin faraha kala bax ee adeerka uusan ilaahay iga reebin waa kuu dembi dhaaf weydiin doonaa fa faanzala allaahu casa wajal ilaahayaa wuxuu soo dejiyey maa kaana lilnabiy nebi uma ahaanin iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyeyba an yastakfiruu lilmushrikiin mushrikiinta inay istikfaar ilaahay u weydiiyaan walow kaanuu haba ahaabaana dadkaa dhintay ee mushrikiinta noqdee la rabo in istikfaarta loo weydiiyo uli qurbaa kuwa qaraabo u saaxiib ah kuwa dhowaasho u saaxiib ah min bacdi maa tabayana lahum markii ay u caddaatay ayagoo kadib annahum ayagu asxaabu aljaxiim jaxiim asxaabteeda inay yihiin inay reer jaxiimaad noqdeen oo towxiid la'aan ay dhinteen oo laa ilaaha ila allah ay diideen kadib markay u caddaato inay istikfaar u weydiiyaan uma bannaana nebi iyo in mu'miniin ahba qof mushrik ah xataa hadday qaraaba yihiin ama adeer ama aabbe ama walaal iyo wixii markaa la mid ahba waanzala allahu ilaahayna wuxuu kusoo dejiyey fii abi aalibin abi aalib arrintiisa iyo sha'nigiisana wuxuu ku soo dejiyey innaka laa tahdi man axbabta adigu ma hanuunin kartid qofka aad jeceshahay walaakina allaha yahdi man yashaa laakiin ilaahay asagaa hanuuniyo qof allaala qofka uu doono subxaanahu wa tacaala adiga ma hanuunin kartid nebi muxamedow hanuunagan iyo hanuunkan la sheegayo waxaa loola jeedaa waa qofka inuu hanuun ka raaco waa inuu qofku isagu xaq ka qaato laakiin rasuulka aayad kale ayaa lagu yidhi wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim adiga waxaad ku hanuuninaysaa dadka jidka mustaqiimka ah dariiqa toosan ayaa dadka tustaa ood ku hanuunisaa waddada xaqa iyo wanaag aad ummadda ugu dabaashaa waxaa loola jeedaa hanuunkaasna waa hanuunka dalaalada ah waa midka tusitaanka ah waa midka ilaahay subxaanah wa tacaala jidkiisa iyo khayrka iyo wanaagga ummadda la tusiyo taasaa markaa loola jeedaa laakiin hanuunkii tibaaca ah iyo qofku inuu qalbigiisa galo iyo qofku inuu raaco khayrka iyo wanaagga ilaahayaa iskale subxaanah wa tacaala qof kasta waa wacdiyaa xaqa wuu sheegaa dadka waa loo sheegaa hanuunka waa hanuunkii dalaalada iyo midka tusitaanka amaa hanuunka kale la tilmaamayo ee ilaahay loo nisbaynayo ee la leeyahay rasuulkii ilaahayow ma hanuunin kartid dadka aad jeceshahay laakiin ilaahay baa hanuuniya qofkuu doono kaasaa markaa laga wadaa xadiidku wuxuu aad iyo aad u cabsigelinayaa dadka oo mar kasta laga rabo inay ilaahay aad uga baryaan subxaanahu wa tacaala inuu xaqii wanaagga waafajiyo waad u jeeddaa ninka noocaana waa ninkii nebiga adeerkii ahaa kaaga sii dara waa qofkii gacan istaagay garab istaagay gacan siiyey diintan ay uga baqi jireen kufaarta oo dhan asaga sababtiisa waa diiday inuu laa ilaaha ila allah dhaho waa uu diiday inuu laa ilaaha ila allah iyo kelimadaa xaqa uu qaato ee u raaco waad u jeedaa saxiix wuxuu ka mid noqday dadka naarta xaggeeda aadaaya wuxuu ka mid noqday dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay inay cadaabka arooraanay galaan sababtu wax kale ma aha waa diiditaanka laa ilaaha ila allah uu diiday adeer wiil uu u yahay yaa nebi ah waxba uma qabanin waxna uma tarin waxna uma anfacin saa darteed tilka umma waa ummad tagtay waxay kasbatay leeyihiin buu yidhi allah idinkuna waxaad kasbataan ayaad leedihiin laydinka su'aali maayo wixii markaa ay camalfalayeen baabu maa jaa'a wixii ku yimid baabkeedii waaye ana sababa kufri bani aadam sababta ay bani aadamka kufrigoodu ku yimaaday u kufriyaan iyo wa tarkihim ka tegitaankooda diinahum diinkooda ay ka tagaan inuu yahay huwa alghuluw fi alsaalixiin ku xadgudubka lagu xadgudbo dadka saalixiinta ah dadka wan wanaagsan ee ahlu saalixiinta ee ahlu cibaadadaee awliyaalka ah waa marka inta xadkii alla uu dhigay laga tallaabiyo oo tallaabo ka dheer la geeyo oo darajo ayagu aysan lahayn la geeyo taa ayaa keeni karta bini aadamka kufrigooda iyo inay ka tagaan diinkooda wax walba xaq baa la siiyey ilaahay darajo gooni ah oo asaga mutaystay oo uuna baray inaan ku caabudno ayuu leeyahay nebi moxamed sharaf gooni ah darajo sarrayse ayuu leeyahay ilaahay siiyey oo aan la dhaafsiin karin oo darajo ilaahnimo aan la gaarsiin karin owliyada darajay leeyihiin qiimo alla u yeelay leeyihiin taasoo loogu talagalay in inteeda aan looga badinin laguna xadgudbin qof walba ilaahay sharaf gooniye ayuu u yeelay laakiin buunbuunin ka badbadin ayaa dadkii gobolka mid ahna ambiyadu waxay ku gaarsiiyaan darajo ilaahnimo ooliyadu waxay ku gaarsiiyaan darajo ilaahnimo ama mid nebinimo xaaladahaasoo dhan ayaa markaa mamnuuca oo markaa la diidaya iyo wa qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeyey ama wa qowli illaahi casa wajal uu yidhi yaa ahla alkitaabi war hoy kitaabka ehelkiisiiyow laa taqluu ha ku xadgudbina fii diinikum diinkiina war diinkiina xadgudubka ka joojiya walaa taquuluu hana odhanina cala allaahi alla dushiisa ila alxaqa xaq mooye wax kale ha ku dhihina ilaahay waa keligii ilaahay waa allaha la caabudo ilaahay inuusan shirki lahayn ku dhawaaqa inuu keligii yahay ku hadla oo walaa taquuluu cala allaahi alla dushiisa ha kula hadlina ila alxaqa xaq mooyaane waayo inama almasiixu masiix wax kale maahee masiixii ciise bnu maryama maryama cunugeedii ahaa wax kale ma ahee waa rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay wa kalimatuhu waa kelimadiisii alqaaha uu ku tuuray ilaa maryama maryama xaggeeda waa ruuxun waa ruux oo minhu xaggiisa ka ahaaday subxaana wa tacaala ruux xaggiisa ka ah waaye sidaa darteed ha xadgudbina ciise ku xadgudbina waxay gaareen heer ay dhahaan ciise asaga naftigiisaa ilaah ah ina allaha walmasiix ibnu maryam allaha la sheegaya waa masiix ibnu maryama ah waxay dhaheen ilaahay waa haalifu halaaa saddex kii saddexeeyo ciise waa allah bay leeyihiin war xaaladaa joojiya reer bani israa'iil reer ahlu kitaabow war waxa aad ku socotaan dhaafoo xadka ha ka tallaabinina ha gaarsiinina heer aysan gaarsiisnayn ambiyaalka taa sharaftooda wax u dhimi mayso sidaa darteed ayuu ilaah yidhi yaa ahla alkitaabi laa taqlu kitaabka ehelkiisiiyow ha xadgudbina fii diinikum diinkiina ha ku xadgudbina oo walaa taquuluu cala allaahi alla dushiisana ha ku dhihina ila alxaqa xaq mooyaane inama almasiixu masiix ciise bnu maryama maryama canugeeda ahaa waa rasuuluullaahi rasuulkii ilaaheeye wa kalimatuhu kelimadiisii waaye alqaaha ilaa maryama uu ku tuuray wa ruuxun minhu waa ruux xaggiisa markaa ka ahaaday xaaladaa ogaada oo saa wax u tilmaama ha xadgudbino xadgudubka ka joojiya heer ilaahnimo ma gaarsiisno ha ku xadgudbina wa fi saxiix saxiixa waxaa ku sugnaa oo kale can ibni cabbaasin cabdullaahi bni cabbaas asagoo fasiraya fii qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa sarreeya wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaguuha wayacuuqa wanasraa qaala wuxuu yidhi haadihi asmaa'u rijaal haadihi kuwani asmaa'u rijaalin waa rag magacyaalkooda saalixiina oo suusuubanoo min qowmi nuuxin nuux qoomkiisa ka mid ah nebi nuux qoomkiisay ka mid ahaayeen markay dardaarmayeen maxay dhaheen wa qaaluu laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum ilaahyaalkiina walaa tadarunna ha ka tegina waddan sanabka waddi layidhaahdo aygu ilaah bay ula jeedaan walaa suwaacan suwaac ha ka tegina walaa yaquuha yaquud ha ka tegina wayacuuqana ha ka tegina wa nasran isu dardaarmayaan sanadkana ha ka tegina intaasoo dhan cabdulaahi bni cabaas wuxuu ku fasiray haadihi asmaa'u rijaalin rag magacyaalkooda waaye saalixiina oo fiicfiicnaayo cibaado badnaa awliyaal ahaa rabbi caabudi jiray oo min qowmi nuuxin nuux qoomkiisii ka mid ahaa nebi nuux qoomkiisa ayay markaa ka mid ahaayeen intoodaba halagoo way dhinteen marka raggaa saalixiintee wan wanaagsanaa ayaa halaagsamay oo macnaha way dhinteen owxa shaytaanu shaytaan baa wuxuu u soo waxyooday ilaa qowmihim qoomkooda an insibuu taaga ilaa majaalisihim meelahaad fadhisaan majaalistiina kusura allatii kaanuu yajlisuuna fiiha ilaa majaalisihim majaalistooda allatii taasoo kaanuu yajlisuuna fiiha ay fadhiisan jireen ansaaban sanamay ayagoo ah suritaan iyo wax la suray iyo taalooyin ahaan intaad ka samaysaan meelaha aad fafadhisataan ku samaysta wasammuuhaa kuna magacaaba biasmaa'ihi magacyaalkooda magacyaalkoodana ku sameeya walam tucbad lama caabudin ilan asnaam iyo taalooyin inay yihiin dadka way garanayeen xataa idaa halaka ilaa ay baaba'een ulaa'ika kuwa wanusiya alcilmu cilmigiina la ilowsiiyo la hilmaamay cubidad markaasaa la caabuday saasay ku timid marka saasay markaa ku yimaadeen in dadkaa la caabudo sidaa darteed waxaa loo baahan yahay walaalayaa in aada loo dadaalo nimankaas saalixiintii awliyaalka ah waxaa loo safri jiray meelo dhaadheer gawaari waa loo kiraysan jiray saasoo kale ayaguna qoomu nuux dadkoodii fiicfiicnaa markay dhinteen oo ay markaqubuurahu ay tegayaan oo meelaha ay wax ugu soo ictikaafayaanay ku raashin cunayaan shaydaan baa u waxyooday maxaad isku dhibaysaan buu yidhi sanad kasta qaata oo baabuuro qaata oo inta kiraysta oo safar gala war sabiradooda intaad samaysaan taala ahaan magaalada aad degan tihiin iyo meelaha aad fadhisaan maad ku sursurataan ood soo dhowaysataan oo magacyaalkooda aad ku magacaawdaan sidii bay yeeleen ayagoo og yahiin inay islaamiya yihiin ee ayagu sameeyeen jiilkii baa tegey jiilkii kalaa tegay kuwo kaloo diin iyo waxoodiiba ay u maleeyeen inuu shaytaanku intuu u yimid uu yidhi aabbayaalkiin waxay meesha u kaysteen ma taqaanin way caabudi jireena caabuda markaasaa la caabuday halakuu awxa shaytaan shaydaan baa u waxyooday ilaa qowmihim an insibuu inay suraan ilaa majaalisihim surta buu yidhi meelaha aad fadhisaan allatii kaanuu yajlisuuna fiiha oo ay fadhiisan jireen meelaha fadhigooda ay fadhiyaan ansaaban sanadyo inay markaa surtaan iyo iyo tasaawiir noocaasoo kale ah wasammuuhaa kuna magacaabaan biasmaa'ihim mase magacyaalkooda fafacaluu way sameeyeen oo xaaladaaday dadkii sameeyeen walam tucbad may cabudin laakiin way way ogyihiin ayaga inay sameeyeen taalooyinkii magaalada la saarsaari jiray annagu waanu ogeen inay sanamyo yihiin waxaa dhici kartay inaanan caabudin laakiin rabbi hadduusan naga soo gaari lahayn jiilba jiilba ka dambaysa laysugu dhiidhiibayo aqal in la caabudaa dhici kartay in la caabuda intaa ka bacdi ayaa la caabuday xataa idaa halaka ulaa'ika kuwa markay baaba'eenay dhinteenay halaagsameen wa nusiya alcilm cilmigiina la iloobay cubidad markaasay cibaadaday timid cibaadadu markaasay timid alam axad ilaykum yaa banii aadam anlaa tacbudu shaytaan waatuu ilah yidhi subxaana wa tacaala miyaanan idinla ballamin miyaanan idin dhihin reer aadamow ha caabudina shaytaan waayo shaytaanku cadow ayuu idin yahay cadaabanimadiisu ay markaa caddahayeen cadaabanimadiisu ay markaa caddahay ayuu idin yahay sow laydinma dhihin wa qaal ibnu alqayim wuxuu yidhi qaala hayru waaxidin mid wax ka badan oo min asalafi ka mid ah lamaa maatuu markii ay dhinteen cakafuu way dul fadhiisteenoo waxay ku ictikaafeen calaa qubuurihim qubuurtooda humma sawaruu way suuradeeyeen oo waxay ku masawireen tamaahiilahum masawiradoodii mithaalyaalkooda humma ka bacdi taala calayhim alamad wakhti waa ku fogaaday muddo dheer baa ka soo wareegatay facabaduuhum way caabudeen markaa kadib saasay ku timid cibaadadii inay isu dardaarmaan oo ay dhahaan laa tadarunna aalihatakum oo ilaahyo ay ku sheegaan walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaguuha wayacuuqa wanasraa inay saa u dardaarmaan yaa markii dambe dhacday taasaa markii dambe keentay in markaa la caabudo qaala almusannifu raximahu allahu tacaala wuxuu yidhi wa can cumara ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga laa tudruunii ha igu dheedheeraanina macnaha ha igu xadgudbina kamaa adrat innasaara say nasaare ugu xadgudbeen oo kale ibna maryama maryama canugiisa war aniga ha igu xadgudbina sida ay nasaaro ugu xadgudubtay ina maryamo ciise ah innamaa ana anigu idaba in kale maahane ana anigu buu yidhi nebigu cabdun baan ahay adoon ee faquuluu dhaha cabdullaahi wa rasuuluhu addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay idhaha buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ammaan waa laguu diidayaa maanta dadka gobol ka mida ayaa dhahaya see u dhihi kartaa meelo fara badan bay gaarsiinayaan ammaan bay u tahoo dhowr ayadood buu ilaahay ku tilmaamay tabaaraka aladii nasala alfurqaana calaa cabdihi wuu ammaanayaa alxamdu lilahi aladii anzala alkitaaba calaa cabdihi ilaahay baa allaha ku soo dejiya mahad iskale addoonkiisa wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa hee cabadinaa haddaad ka shakiseen wixii aan ku soo dejinay addoonkeen wa annahu lammaa qaama cabdullaahi intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa inuu ilaahay ku faaninaayo sharafna uu ugu yeelayo addoonnimo nebiga sala allahu calayh wasalam qul inamaa ana basharun midlukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada taana waxay tilmaamaysaa nebigu inuu yahay bashar annagoo kala ah saan u xanuunsano u xanuunsano u xanuunsada saan u baahanoo u baahda saan u dhimanoo u dhinta xaaladahaasoo dhan ayaa xagga basharka uu kala mid yahay laakiin wuxuu yahay yuuxaa ilaya waa la ii waxyoodaa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxyi ayaa aniga markaa ii yimaada oo taasaa waxay tilmaamaysaa rasuulku inuu ilaahay darajo gooniya siiyey laakiin xagga insaannimada bini aadamnimada inuu dadku markaa kala mid yahay ibnu cumar muxuu leeyahay wa can cumara ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga laa tudruunii ha igu xeel dheeraanina ha igu xadgudbina darajo aan lahayn ha i gaarsiinina haydhihina ilaah waaye aniga layma baryo dhibka iga qaadlay ma dhaho waxaa ilaahaya iskale subxaana wa tacaala darajada ilaahay igeeyey igeysiiya addoon alla iyo rasuul allaan ahee taa markaa ii qira ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga laaqi kamaa sidii adarat innasaara nasaaro ay ugu xadgudubtay ibna maryama inamaa ana anigu wax kale mi ihiye waxaan ahay cabdun addoon ee faquuluu idhaha cabdullaahi iwa rasuuluhu addoonkii ilaahay waaye rasuulkii alla waaye sidaa idhaha waaya ciise way ku xadgudbeen darajo weyn bay gaarsiiyeen meel uusan lahayn bay gaarsiiyeen ilaahnimay ku sheegeen asaga iyo hooyadii ilaahnimay ku sheegeen qiyaamaha marka la tago waata ilaahay leeyahay a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah ciise adimaa dhahay ani iyo hooyaday laba ilaahya naga dhigta alla sukadiisa qaala subxaanaka ilaahu adahufan buu leeyahay ilaahayow adigaa nasahan afkayga kama soo bixin mana ka soo bixi karto inaan dhaho ilaahan ayaa allah iga dhigta ilaahay waad og tahay wixii aan dhahay waxa naftayda ku jiraad og tahay anima ogi waxa naftaada ku jira maa qultu lahum ilaa maa amartanii bih wallaahi madhin ilaa waxaad ii amartay maahane an icbudu allah ilaahay caabuda rabbi iyo rabbigiin waaye wax kale ma dhihin ilaahayow saa darteed buu nebi ciise calayhi salaam sidaa odhanayaa maalinta qiyaamaha rasuulkana wuu ka sii digayaa ummaddiisa sida ay ugu xadgudbeen nasaara nebi ciise inay ayaguna ugu xadgudbaan laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiix ibnu maryam way kufriyeen kuwii dhahay allah waa masiix ibnu maryam qaala almasiix wuxuu dhahay reer bani israa'iiley rabbigiin caabuda waa rabbigay idinkuna waa rabbigiin qof allaala qofkii ilaahay u shariig yeela faqad xarama allahu calayhi aljanna ilahay jannadu ka xaaraantinimeeyey wa annaar hoyadkiisu waa naar daalimiintana wax u gargaaraa uma sugnaanin wabiاllaahi towfiiq wallahu subxaanah wa aclam